بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس الثامن عشر درسك سديدية طبنات waqcat اljisri الthaaniya waa dhacdadii beriijka ee labaad lamaa calima cumaru cumar binu khadaab markii uu ogaaday amaba uu ka war helay inkisaara almuslimiina muslimiintu inay ku jabeen biinkisaari lmuslimiina muslimiintu inay ku jabeen fii waqcati aljisri اluulaa dhacdadii beriijka ee koobaad jahaza waxa uu diyaariyey juyuushan ciidamo arsalahaa uu u diray ila almuhana bni xaarisa almuhana binu xaarisa oo ah hogaamiyihii la wareegay ciidanka falamaa wasalat markii ciidamadaasi ay gaadheen taqaabala aljeyshu alislaamiyu waalfarisiy waxa iska hor yimi ciidankii islaamiga ahaa ama muslimiinta iyo ciidankii furus waxa weeye ay ugu tala galeen reer furus inay difaacu noqdaan oo muslimiinta ay kaga hortagaan bimakaanin meel bay ku kulmeen labadaa ciidan yusamaa loogu yeedho alcudayb cala alfuraati oo wwebiga furaat la yidhaahdo qarkiisa saaran ama ku taalla farataba waxa uu tartiibiyey amaba uu nidaamiyey ama uu hagaajiyey almuhanaa waa muhanaa binu xaarie jeyshahu ciidankiisii wa nadamahu waanuu tartiibiyeyoo hogaamintii iyo habayntiiba waa u dhammeeyey wa xaradahu waanuu dhiirigeliyoo waa tabaabusheeyey wa nasaxahu waanuu la taliyo waa waaniyey uma dabeetana alaba wuxuu ka codsaday waa almuhanaa binu xaarie min alfursi ree furus wuxuu ka dalbayo ciidamadoodii an yacburuu ilayhi inay xaggiisa u soo tallaabaanoo iyagu ay webiga ka soo tallaabaan fa cabara alfursu ciidankii farrisiintu waa soo gudbeen washtadda alqitaalu dagaalkiina waa xoogaystay wa xamala almuhannaa almuhannaa binu xaarisana waxa uu weerar ku qaaday cala alfursi ciidamadii faris ama farisiinta ahaa xamlatan shadiidatan dagaal iyo weerar aad u daran buu ku qaaday taasoo faraqad kala kaxaysay jamcahum midnimadoodii uma dabeetana asraca wuxuu u dheereeyey oo uu u degdegay almuhanna binu xaarisa ila aljisri biriijkii iyo buundadii faqatacahu dabeeta waa gooyey wa qutila waxaa lagaga dilay min alfursi ciidamada farrisiinta fii haadihi alwaqcati dhacdadan iyo dagaalkan isaga ah khalqun kahiirun dad aad u badan wa arsala almuhanna almuhanna binu xaarisa waxaa kaloo uu diray assaraayaa ciidamadii kala duwanaa lilfatxi si ay u furtaan inta dhiman famalakat malakat ciidamadaasi waxay mulkiyeenay la wareegeen mucdama alciraaqi ciraaq inteedii badnayd wa awqacat waxaanay gelisay fii quluubi alfursi nimankii reer faaris quluubtooda alrucba argagax ayaa galay darsigan siddeed iyo tobnaad waxa uu sheekhu ama mualifku cinwaan uga dhigay waqcatu aljisri athaaniya macnaheeduna waxa weeye waxaynu darsigii shalay ku soo aragnay waqcat ljisri اluulaa dhacdadii buundada iyo biriijka ka dhacay ka dhacday ee koobaad sababteedana waynu sheegnayo abu cubayd binu mascuud athaqafi oo markaa isagu hogaaminayey ciidanka muslimiinta ayaa markii uu gaadhay furaad isaga iyo ciidamadii gaaladuna ay isuba muuqdaan webiguna uu u dhaxeeyo ayaa waxa uu dib u habayn ku sameeyey biriij halkaa ku yaallay ama buundo macmal ahayd si ciidanka muslimiintu ay u tallaabaan oo nimankaa reer furus halkoodaba loogu tago go'aankaasi waxaynu soo aragnay uu qaatay saxaabigaasi ama hogaamiyahaasi in rag badan oo ciidanka ka mid ahi ay ku diideen oo ay kula taliyeen inuu ka daayo waxaa ka mid ahaa ragga talada siiyey almuhanna binu xaarisa oo ahaa nin dagaalyaqaana ah, khibrad iyo aqoon dheeraad ahna u leh arrimaha dagaalka markay noqoto abu cubayd waa ku adkaystay waxaynu soo aragnay ciidamadii markii ay tallaabeen isagoo ka jawaabaya codsigii reer ee ama annagaa soo tallowna mise idinka waa tii halkaa dhibaatada badani ka dhacday ee ciidan aanay meeshaba ka filayn oo xataa maroodiyaal ku gaashaaman inta fardihii iyo afantarigii la ysla dhaafay ayaa meesha uu ugu tegay taasi waxay keentay markaa ciidankii muslimiintu inay loodin kari waayaan ama u babac dhigi kari waayaan ciidankaa gaaladu ay wataan markii haddaba la isku dayay in dib loo baxana waa tii kali dhacay ee beriijkii ama buundadii la gooyey oo dad uun muslimiinta ka mid a iyo ciidamadoodu ay gooyeen iyagoo islahaa ragguiyo inay yaacina wax iska dhiciyaan taasna waxay galaafatay nafo fara badan oo ka mid ah ciidamadii muslimiinta waxaa kaloo ynu soo aragnay abu mascuud abu ubayd abuu cubayd eh, eh, binu mascuud athaqafi in dee halkaa uu ku shahiiday ciidanka hogaamintiisa markaa waxaa la wareegay almuhana binu xaaria cumar binu khaaab radia allaahu canhu wa ardaah ciidan xoojina buu u diray maadaama oo warkaasi uu helay iyo culayskaas soo gaadhay cumar binu khadaab markii uu ogaaday ciidankii muslimiinta jabkaa weyni inuu soo gaadhay wuxuu kaga jawaabay aamus oo macnaa muu ka hadlinba waayo dee wuxuu dareemayey culayska iyo warwarkaa iyo murugadaas soo gaadhay iyo sidii un looga soo kabsan lahaa buu falowgeeda qabtay laakiin hadal kale kumuu darsan ciidan waxoojina buu markaa u diray ciidankii la diray iyo kuwii meesha sii joogay waxaana la yidhaahdaa ciidamadii muslimiinta ee ka soo jabay halkaa qaarkood baa firxadkii magaalada madiine ugu yimi cumar iyagoo ordaya halkay ka yimaadeenna waa ciraaq almuhana binu xaarita markaa isagaa isku hogaamintii ciidanka ciidankii la diray ee xoojinta ahaa iyo kii hore meesha sii joogayba isaga ayaa waxa weeye maamulkooda la wareegay haddaba wuxuu isku dayey almuhanna binu xaarita laba arrimood oo runtii de ilaahayna uu ku guuleeyey arrinta koobaad waxay ahayd awooddii ciidanka muslimiinta inuu soo celiyo iyo guushii ay lahaayeen ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siin jiray marka horeba waayo jabkani wuxuu ahaa waa awalu haziima oo nimanka reer faris ama ciidankii furus ay muslimiinta u geysteen waa jabkii koobaad intaa kale oo dhan laga soo bilaabo khilaafadii abubakar ilaa khilaafadii cumaroo bartamaheedii la marayo waxa weeye intaba guushu macooda ayay ahayd muslimiinta marka marka koobaad inuu ka soo kabsado jabkaa oo nimankii mar labaad loogu rogaal celiyo waxaa kaloo uu isku dayay almuhanna binu xaarisa inuu dhiso uu kor u qaado macnawiyaadka iyo mooraalka ciidanka muslimiinta oo ciidamadu markay jabaan ama laga guulaysto waxaa ku dhaca wax loo yaqaano mooraal jab taana inuu ka daweeyo isku dayey marka almuhanna binu xaarisa labadiibana waa ku guulaystay ciidankii dib u habayn buu ku sameeyey intii soo badbaaday intii xoojinta ahayd ee soo gaadhayna markay u timi ciidamadii wuxuu u sameeyey meel ay degaan oo xarun ka dhigtaan isla webigii furaatunba hadda laga agdhow yahay garo nimankii kalena webiga qarkiisa kalay degan yihin waxaa dabeeto markii dambe ay u qoray warqad markuu ciidankiisii diyaariyey uu leeyahay dee ma idinkaan noo iman mise annaga markiiba waxay yidhahdeen fartaa u taagnayde annagaa soo tallaabeen waayo waxay ku lugo guushii maalinta dhow ayuuba waxay is idhaahdeen kuwii cidibo kamay hadhine intii yaraydee hadhayna iskaba raacisaane u tallaababa markiiba waxay soo qadimeen annagaa soo gudbayna deeta way soo tallaabeen ciidankaasi markii uu soo gudbee beriijkii ay ka soo tallaabeen ee ay soo dhammaadeen buu weerar ku qaaday markii jabkoodu uu bilaabmayna beriijkii iyo buundadii buu gooyey almuhana binu xaaris markaasaa dabeetana waxay noqdeenay u qayb qaybsameenuun qaar webiga ku hoobta iyo qaar muslimiintu gacantooda ay ku laayaan lixdii kunee hore uga dhimatay in ka badan baa haddana dagaalkaa ah kaga dhimatay waana jabkii yani waxa weeye mid ka mida guuldarrooyinka ugu waawanaa ku dhaca ee dadka ugu faraha badanna waxa weeye ay kaga dhintaan markii markaa uu guulaystay nimankaana uu ka adkaaday almuhana binu xaaria wuxuu markaa bilaabay in deegaanadii kale ku dhowaana uu ciidamo u diro si waxa weeye loo soo furto marka waqcadan iyo dhacdadan labaad waqcatuljisri thaaniya la yidhaahdaa waxaa kaloo loogu yeedhaa albuwayb waqcatu albuwaybna waa la yidhaahdaa waaya lamaa calima cumaru cumar markii uu ka warhelay binkisaari lmuslimiina muslimiintii inay ku jabeen fii waqcati aljisri aluulaa dhacdadii buundada ka dhacday ee koobaad jahaza waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan arsalahaa uu u diray ila almuhana bni xaarisa falamaa wasalat markii ay gaadhay ciidamadaasi halkii loogu talagalay taqaabala aljeyshu alislaamiy ciidankii islaamiga ahaa iyo waxaa iska hor yimi waalfarisiyu ciidankii furus ama reer faris bimakaanin meel bay iskaga hor yimaadeen yusamaa loogu yeedho alcudayd cala alfuraati oo webiga furaat dushiisa ku taalla farataba almuhanna almuhanna binu xaarisa waxa uu markaa diyaariyey jeyshahu ciidankiisii wa nadamahu waanu nidaamiyey wa xaradahu waanu dhiirigeliyey wa nasaxahu waanu waaniyey uma dabeetana alaba min alfursi nimankii reer faris baa wuxuu ka dalbay waa almuhanna binu xaarise e an yacburuu ilayhi inay bariijka ka tallaabaan oo ay u soo gudbaan xagga muslimiinta facabara alfursu nimankii reer farisi waa soo tallaabeen iyo ciidamadoodii waishtada alqitaalu dagaalkiina waa xoogaystay wa xamala almuhanna cala alfursi almuhanna binu xaarisa waxa uu weerar ku qaaday ciidankii furus xamlatan shadiidatan weerar adag taasoo faraqad kala kaxaysay jamcahum midnimadoodii oo mid walba meel ayuu ka dhacay uma dabeetana asraca wuxuu u dheereeyey ama u degdegay almuhanna almuhanna binu xaarisa ila aljisri buundadii inuu gooyo faqatacahu waabuu gooyey wa qutila waxaa laga dilay min alfursi nimanka farisiinta ama reer faris fii hadihi alwaqcati dhacdadan iyadaa khalqun kahiirun dadyow fara badan wa arsala almuhanna almuhanna binu xaarisa waxaa kaloo u diray asaraayaa ciidamo gaadma ah lilfatxi si ay u furtaan yacni waxa weeye ciraaq inta hadhay ciidankaasi markaa waxay la wareegeen ciraaq inteedii badnayd wa awqacat fii quluubi alfursi nimankii reer faris quluubtoodana ciidamadaasi waxay geliyeen alrucba argagax maada facala cumaru cindama balagahu inkisaaru lmuslimiina fii waqcati aljisri اlula cumar binu khadaab muxuu sameeyey markii ay soo gaadhay dhacdadaasi iyo warkaa odhanaya ciidamadii muslimiintu waa jabeen waa dhacdadii hore eh ee ka dhacday waxa weeye bundada maada facala almuhanna liisti'naafi alqitaali almuhanna binu xaaria muxuu sameeyey liisti'naafi alqitaali si uu dagaalka dib ugu bilaabo udkuru waxaad sheegtaa khulaasatan khulaaso iyo hadal koobanoo can waqcati aljisri athaaniya dhacdadii labaad ee iyana buundada ka dhacday ku saabsan addarsu taasicu cashar darsiga iyo tobnaad annafiiru alcaamu waa bixitaankii iyo waxa weeye soo bixitaankii caamka ahaa ee guud macnuhu waxa weeye annafiiru alcaam waa dalabkii laga dalbay muslimiintii magaalada madiina in dagaalka iyo jihaadka ay u baxaan cumar binu khadaabna uu ka dalbay lamaa ra'a fursu ciidamadii reer faris markii ay arkeen intisaara almuslimiina muslimiintii inay guulaysteen wastilaa'ahum iyo inay qabsadeen calaa mamaalikihim boqortooyadoodii iyo meelihii ay gaadhaysay jahazuu waxay diyaariyeen aljuyuusha ciidamo fara badan listirdaadi ma si ay u soo ceshadaan ama ula soo noqdaan wixii faqada fuqidandhe la waayey oo min bilaadihim dhulkooda ah wixii dhulkooda ka mid ahaayee la waayay ama gacantooda ka baxa inay soo ceshadaan listirdaadi si ay u soo ceshadaan maa fuqida min bilaadihim wixii dhulkooda ka mid ahaayee gacantooda ka baxay walamaa balaga dalika almuhanaa almuhanaa binu xaarisa markii warkaasi uu gaadhay ee uu ka war helay nimankaasi iyo sida ay isu tabaabushaynayaan kataba licumara radia allaahu canhu cumar binu khadaab ayuu warqad u soo qoray almuhanna binu xaarisa yastamiduhu isagoo gurmad iyo gargaar iyo xoojinba ka dalbanaya fanaada cumaru radia allaahu canhu cumar binu khadaab waxa uu ku dhawaaqay markaa biljihaadi fii sabiili illaah jihaadkaa jidka alleh iyo in loo baxo jihaadkaa isaga ah faijtamaca cindahu cumar hareerihiisii waxaa ku soo ururay oo soo gaadhay jeyshun ciidan cadaduhu tiradiisu ay tahay arbacatu aalaafin afar kun oo nin ikhtaara wuxuu u doortay liqiyaadatihi ciidankaa hoggaamintiisa sacad bna abi waqaas sacad binu abi waqaas fa saara sacdun sacad binu abi waqaas waxa uu dhaqaajiyey biljeyshi ciidankiibuu la dhaqaaqay wa atbacahu cumaru radia allaahu canhu cumarna wuxuu ka daba diray bijeyshin aakhara ciidan kalu weliba ka dabageeyey haddana wa baynamaa xilli huwa sacad fi ariiqi waddada uu ku sii jiray isaga iyo ciidankiisu balaqahu waxaa soo gaadhay wafaatu lmuhana bni xaaria inuu dhintay almuhana bnu xaaria wafaatu almuhana bni min ahari jiraaxihi dheh saamayn kaga timi dhaawicii soo gaadhay ee ka soo gaadhay fi waqcati aljisri athaaniya waa dagaalkii labaad fadama sacdun sacad waxa uu ku daray jeysha almuhanaa ciidankii almuhanaa binu xaarisa uu hogaaminayey ee uu ka dhintay maca jeyshihi ciidankiisii buu ku darayo dee hogaamintiibu sidaa ku qabtay xataa wasala ilaayo uu gaadhay wa saara waa socday xataa wasala ilaa u gaadhay ila alqaadisiya magaalada loo yaqaano alqaadisiya darsigan waxa uu ku saabsan yahay ama uu tilmaamaya nimankii reer faris ama furus boqortooyadoodii iyadoo nafa naf buuranimo aanay ku hadhin oo dee hawshoodu ay iska gebagebe iyo gunaanad ku socoto ayaa haddana weli waxay qabeen rajo ah dhulkii ka maqnaa inay soo ceshan karaan markii ay ku guul daraysteen inay u babac dhigaan muslimiinta ayaa haddana weli hamigoodu wuxuu ahaa in mar uun ay guulaysan doonaan markaa ciidamadii hore ciidamo ka baaxad badan oo ka tira iyo waxa weeye ka cadad iyo cududba badan ayay isku dayeen inay diyaarsadaan iyagoo laba qodobba ka duulaya in ciidankan ku soo wajahan ee muslimiinta ay kaga hortagaan iyo in dhulkii gacantooda ka baxay ee boqortooyadoodu ay maamuli jirtay markii hore haatanse gacantoodii ka baxay siday u soo ceshan lahaayeen warkaasi wuxuu soo gaadhay marka iyo nimankaa iyo sida ay isu tabaabushaynayan almuhana binu xaaria oo ah hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee ciraaq joogay warqad buu markaa u soo qoray iyo fariin cumar bin khaaab radia allahu canhu ardaa oo ah khaliifat lmuslimiin isagoo kaga dalbanaya gurmad iyo xoojinba in loo soo diro maadaamoo nimankani tabaabushaha ay ku jiraan cumar bin khaaab radia allaahu canhu ardaa waxa uu ku dhawaaqay in jihaadka loo baxo ciidamada iyo cid waloo gaashaanqaad ahina ay diyaar garowdo si jihaadka ay u galaan ciidan tiradoodu badan tahay baa markaas soo ururay cumar bin khadaab radia allahu canhu ardaah wuxuu isku dayay hogaaminta ciidanka isagu inuu qabto ciidankaana isagu inuu hoggaamiyo ilaa uu gaadhayo ciraaq oo isaguba uu noqon taliyaha ciidanka wata saxaabadii in badanoo ka mid aba waxay yidhaahdeen maya cumarow ka dah adigu waxaa tahay khaliifat lmuslimiin maamulkii iyo madaxnimadii iyo dee dowladdii islaamiga ahayd baad gacanta ku haysaaye maanta nin intuu uun ciidanka haysto maamulkiina halkaa kaga dhaqaaqo ma tihide joog cid kalena u dir cumar isagoo aada u danaynaya ciidankaa isagu inuu hoggaamiyo baa wuxuu qaatay taladii loo soo jeediyey markaasaa saxaabada wuxuu kala tashaday yaa ugu mudan oo ciidankaa hogaamintiisa aynu u dhiibnaa waxay kula taliyeen markaa in ciidanka hogaamintiisa loo dhiibo sacad bnu abi waqaas radia allaahu canhu wa ardaa markii uu baxay cumar ciidan kaluu ka daba diray oo dee sii xoojiya intii markaa ciidankaasi aanu gaadhin halkii loo qorsheeyey baa waxaa sacad binu abi waqaas soo gaadhay warkaa ah almuhana binu xaaria oo ah hogaamiyihii ciidanka muslimiinta ciraaq jooga inuu geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay dagaaladii uu galay daraadii marka sacad binu abi waqaas ciidankiisii waa sii waday ilaa uu gaadhsiiyey ama uu gaadhay halkii ciidamada islaam muslimiintu ay joogeen isagaana hogaamintii markaa sidaa gacanta waxa weeye ugu dhigay waay lamaa ra'a alfursu reer faris markii ay arkeen intisaara almuslimiina muslimiintii guushan badan ay gaadheen wastiilaa'ahum iyo inay kala wareegeenba calaa mamaalikihim boqortooyadoodii iyo dhulkoodii in badan oo ka mid a ah. jahazuu waxay diyaariyeen aljuyuusha ciidamo kala duwan listirdaadi si ay u ceshadaan maa fuqida min bilaadihim dhulkooda wixii ka maqan ee gacantooda ka baxay walamaa balaga daalika arrintaasi markii ay soo gaadhay almuhanaa almuhanaa binu xaaria kataba waxa uu u qoray licumara radia allaahu canhu cumar bnu khadaab buu warqad u qoray yastamidu isagoo gurmad iyo gargaar weydiisanaya fanaadaa cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu ku dhawaaqay biljihaadi fii sabiili illaah jihaadka in loo baxo faijtamaca cindahu cumar agtiisa waxaa markaa isugu yimi oo ku soo ururay jeyshun ciidan cadaduhu tiradiisu ay tahay arbacatu aalaafin afar kun oo nin ikhtaara wuxuu u doortay cumar liqiyaadatihi ciidankaa hogaamintiisa sacada bna abi waqaas radia allaahu canhu fa saara sacdun sacad binu abi waqaas waxa uu dhaqaajiyey oo u la dhaqaaqay biljeyshi ciidankii wa atbacahu cumar radia allaahu canhu cumar wuxuu ka daba diray haddana bijeyshin aakhara ciidan kale wa baynamaa xilli huwa sacad fi ariiqi waddada uu sii hayay isaga iyo ciidankiisii balaqahu waxaa soo gaadhay wafaatu almuhanna bni xaarisa inuu dhintay almuhanna binu xaarisa min ihri jiraaxihi dhimashadaasoo sababteedu ay ahayd ama ka dhalatay raadkii iyo saamayntii ka soo gaadhay dhaawicii fii waqcati aljisri athaaniya dhacdadii la magac baxday waqcatu ljisri athaaniya dhaawac ka soo gaadhay fadama sacdun sacad waxa uu ku daray jeysh almuhanaa ciidankii almuhanaa binu xaarisa uu hogaaminaye uu ka geeriyooday maca jeyshihi ciidankiisi wa saara waa socday xataa wasala ilaa uu gaadhay ila alqaadisiya as'ila maada facala alfursu bacda inkisaarihim fii waqcati aljisri haaniya nimankii reer faris maxay sameeyeen kadib jabkii ka soo gaadhay waqcadii la magac baxday waqcatu aljisri thaaniya maada facala cumaru cumar بن khaaab muxuu sameeyey bacdamaa kataba ilayhi almuhanna kadib markii almuhanna binu xaarisa uu warqad u soo diray bidaalika arrintaa uu kaga warramayo wa stimdaadihi iyo gurmadkii uu ka dalbay kadib maada facala sacdun sacad binu abi waqaas muxuu sameeyey cindamaa markii uu soo gaadhay wafaatu lmuhanna almuhana binu xaaria geeridiisu markii ay soo gaadhay addarsu alcishruun darsiga labaatanaad fatxu alqaadisiya waa furashadii la furtay alqaadisiya magaaladii lo odhan jiray arsala sacdun sacad binu abiwaqaas baa waxa uu diray rusulan ergey iyo fariinsidayaal buu u diray ilaa meliki lfursi nimankii reer faris boqorkoodii liyadcuwahu si uu ugu baaqo ugu yeedho ila alislaami islaamnimada xaggeeda aw iljizyati ama jizye inuu bixiyo isaga iyo dee dadkiisuba faqadiba almeliku ninkii boqorka ahaa waa cadhooday wa amara qaa'idahu hogaamiyihiisii ciidankana wuxuu amar ku siiyey oo rustum rustuma oo rustum lo odhan jiray biqitaali lmuslimiina muslimiinta inuu la dagaalamo fa rustumu ninkaa rustum la odhan jiray wuxuu dhaqaajiyey bijeyshihi ciidankiisii buu la dhaqaaqay ilaa an wasala ilaa uu soo gaadhay amaama jeyshi lmuslimiina ciidamadii muslimiinta meel waxa weeye ka horaysa uu soo degayba yaxuulu baynahumaa nahru lfuraat waxaa quree kala teedayaana waxa uu ahaa webigaa furaat ayaa qoloba dhinac ay ka deganayd wa kaana maca rustuma ninkaa rustum la yidhaahdo waa hogaamiyihii ciidamada reer furuse waxaa miciisa ahaayo uu watay alaauuna fiilan soddon maroodi wa miatun wa cishruuna alfa muxaaribin iyo boqol iyo labaatan kun oo dagaalyahan fa nashiba alqitaalu dagaalkii ayaa ka dhex bilaabmay bayna alfariiqayni labadii dhinac waa muslimiintii iyo gaaladii wadalla waxaanu u socday dagaalkaasi alaaata ayaamin saddex maalmood inhazama waxaa ku jabay fii nihaayatihaa gebagabadii iyo gunaanadkii dagaalka alfursu nimankii reer faris wa xamala waxaa weerar eh, yani ku qaaday hilaalu bnu calqamata oo ciidamadii muslimiinta ka mid ah ayaa waxa weerar ku qaaday cala alqaa'idi ninkii hogaamiyaha ahaa rustuma ee eh, rustum la odhan jiray faqatalahu qatalahu waxa uu ku dilay calaa sariirihi isagoo saaran sariirtiisi wanaadaa waanuu dhawaaqay oo wuxuu yidhi qataltu rustuma warabbi lkacba allaha kacbada iskale baan ku dhaartaye rustum waan dilay fa kabbara almuslimuuna muslimiintii waa takbiirteen wahallaluu waana tahliishadeenoo towxiidkiibay ku dhawaaqeen wa haadihi tanina acdamu waqcatin waa dhacdadii ugu weynayd ee xadaat ka dhacda ama ka dhexdhacda bayna almuslimiina waalfursi muslimiinta iyo ciidamadii reer faris qutila fiihaa taasoo dhexdeeda lagu dilay mashaahirahum raggoodii caanka ahaa wa halaka waxaa le'day akharu caskarihim ciidamadooda badankoodii way le'deen qatlan xaalayin kuwo la laayay wa gharaqan iyo xaalayin kuwo dee biyahaba ku haftay waaya wadaalika taasina waxay dhacday ama arrintaasi sanata araabicata cashrata min alhijra waa sanadii afariyo tobnaad hijrada dhacdadan fatxu lqaadisiya horta alqaadisiya waa madiina taariikhiya oo fi lciraaq ku taalla waxa weeye wadankan maanta la yidhaahdo ciraaq horena dee magacaasin baa loo odhan jiray ku taallaa magaalada kuufa la yidhaahdo galbeedkeeda macrakatu lqaadisiyana waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay min almacaarik alfaasila fi taariikh waa dagaaladii yacni waxa weeye lagu kala baxay ee ragga kala saartay ee muslimiinta iyo gaalada kala saartay awoodaha ay kala leeyihiinna bannaanka soo dhigtay magaaladani maadaamoo ay ka mid ahayd magaalooyinkooda ugu muhiimsan oo sidaynu arki doonno magaalada madaa-in la yidhaahdo ayaa dee caasimad u ahayd qaadisiyana ta soo raacday ahayd marka la eego ciraaq iyo eriyada marka sacad binu abi waqaas maadaamuu ciraaq inteedii badnayd la furtay magaalada furashadeeda intaanu ku dhaqaaqin fariima ayuu iska horraysiiyey fariimahaasoo uu u dirayo ninkii boqorka ahaa ee waxa weeye haystay furus isagoo laba arrimood uu kala dowransiinaya ima alislaam wa ima aljizya imaa inuu islaamka qaato wa imaa inuu jizye ogolaado uu bixiyo ninkaa boqorkaa markii farrimahaasi ay gaadheen waabuu cadhoodayba iska dhaaf inuu aqbalee cadhaa buu cirkaa maray isaga oo qariibsanaya in la leeyahay isdhiib oo ama jizye bixi ama islaam kadib ciidankiisii gaar ahaan ninkii hogaamiyaha u ahaa oo rustum la odhan jiray nin aada u dagaalyahanna ahaa ayaa waxa uu ka dalbaday inuu ciidan deg dega diyaariyo ciidamadaasoo duulaan iyo ka hortagba samaynaya ninkaasi ciidankiisii buu soo dhaqaajiyay ilaa furaat webiga furaat la yidhaahdo oo ah dee halkii muslimiintuna ay ku sugnaayeen ciidamadoodu ayuu soo gaadhay dagaalkii baa bilaabmay dagaalkaasi muddo ayuu socday nimankani ciidamadooda waxaa ka mid a maroodiyaal waayo markii horey dee arkay inay ku guulaysteen sowma hal mar bay u dhacday taas oo ay u hirgashay marka waxay isleeyihiin mar walba nimankan waa niman dooloo duulaana oo madiine ka yimi sahaydooda iyo saanadooda waa iska koobantay idinku macamaroodayaal ka horgeeya marka fardaha iyo gaadiidka kalena hadalkooda baddaa dagaalkaasi muddo saddex maalmooda buu socday gabagabadii iyo gunaanadkiina wuxuu ku soo afjarmay in nimankii reer faris ay jabaan ama furus hogaamiyahoodii ciidankana waa la dilay waxaa dilay hilaal binu calqama waxaa kaloo la yidhi camar binu macdi kariba ayaa dilay waxaa la sheegaa in maroodigii uu saarnaa buu kala soo degay saa isaga iyo bahashii yarayda uu ku fadhiyay dee kursiga u ahayd baa dhulka kusoo wada dhacay halkaasuu ku dulgowracay marka muslimiintii markaa waa takbiirteen waxaanay dhacdadai noqotay dhacdadii ugu weynayd ee ay ku le'daan raggii caanka ahaa ee waxa weeye ciidamada furus hogaaminayay arsala saacadu saacad waxa uu diray rusulan fariisadayaal iyo ergo ilaa meliki lfursi buu u diray liyadcuuhu si ugu baaqo ila lislaami islaamnimada xaggeeda awil jizyati ama jizyada inuu qaato oo uu bixiyo faqadiba almeliku ninkii boqorka ahaa waa cadhooday wa amara qaa'idahu ciidankiisa hogaamiyihiisiina waxa uu faray waa hogaamiyihii ciidankee rustum ee rustum lo odhan jiray biqitaali lmuslimiina muslimiinta inuu dagaal kale hortago fa saara rustumu rustum wuxuu markaa dhaqaajiyey oo ula dhaqaaqay bijeyshihi ciidankiisii ilaa an wasala ilaa uu gaadhay amaama jeyshi lmuslimiina ciidankii muslimiinta hortooda yaxuulu baynahumaa labada ciidanna waxaa kala teedayo o u dhexeeyey uun nahrulfuraat webigaa furaata ayaa qoloba dacal ay ka deganayd wa kaana maca rustuma rustum maciisa waxaa ahaa oo ciidamada ka tirsanaa alaauuna fiilan soddon maroodi wa miatun wa cishruuna alfa muxaaribin iyo boqol iyo labaatan dagaalyahan fa nashiba alqitaalu dagaalkiibaa bilaabmay oo ka dhex bilaabmay bayna alfariqayni labada qolo wadalla waxaanu dagaalkaasi socday alaaata ayaamin saddex maalmood inhazama fii nihaayatiha waxaa ku jabay dagaalkaa gebagabadiisii alfursu nimankii reer faris wa xamala hilaalu bnu calqama hilaal binu calqama ayaa wuxuu weerar ku qaaday oo uu beegsaday cala alqaa'idi rustuma ninkaa ciidanka hogaaminaya rustum la yidhaahdo faqatalahu qatalahu calaa sariirihi ayuu ku dilay macnaa halkii uu saarnaa ayuu qudha kaga jiray wanaadaa waxaanu ku dhawaaqay waa hilaal binu calqame eh ama camar binu macdi kariiba labadooda ka dilay waa la isku khilaafaye wuxuu ku dhawaaqay uu yidhi qataltu rustuma warabbi lkacba fakabara lmuslimuuna muslimiintu waa takbiirteen ile guul baa usoo hoyatay wahallaluu towxiidkii bay ku dhawaaqeen wa haadihi acdamu waqcatin wa haadihi macrakadani acdamu waqcatin waa dhacdadii ugu weynayd ee xadaat ka dhexdhacda bayna almuslimiina waalfursi muslimiinta iyo reer furus qutila fiihaa taasoo dhexdeeda lagu dilay mashaahirahum raggoodii caanka ahaa oo wahalaka ay ku le'deen akharu caskarihim ciidankooda badidiisii qatlan wagaraqan iyagoo u qaybsamay kuwo la dilay iyo kuwo webiga ku daato ku haftay wadalika taasna waxay dhacday sanata araabicata casharata min alhijra as'ila maada facala sacdun sacad binu abi waqaas muxuu sameeyey bacda wusuulihi ila alqaadisiya kadib markii uu gaadhay qaadisiya maada facala meliku lfursi boqorkii reer faris muxuu sameeyey bacda dacwatihi ila alislaam kadib markii islaamnimada loogu yeedhay maada kaana fii jeyshi rustuma ciidanka rustum maxaa ka mid ahaa kam dalla alqitaalu dagaalku imise maalmood ayuu socday lifatxi alqaadisiya dagaalka haddee loo galay si loo furto qaadisiya inta in leegbu socday man qatala rustuma rustum oo hogaamiyihii ciidanka furus yaa dilay maadaa facala almuslimuuna muslimiintu maxay sameeyeen bacda qatli rustuma rustum markii la dilay kadib fii ayi sanatin sanadeebaa kaanat haadihi alwaqca dhacdadaa iyada ay dhacday wa ilaa hunaa naktafii w sala allahuma wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira